aayado macnahaas tilmaama qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yucadim ruuxuu weyneeya xurumaat illah ilaahay wuxuu weyneeyey ruuxuu weyneeya fa huwa tacdiimkaasaa khayrun lahu u khayr xurumaadkan salafku waa isku khilaafeen qolya waxay dhaheen waxaa laga wadaa macaasida iyo wixii rabbi kaa reebay ayaa laga wadaa weynaynteeduna waxay noqonaysaa inaad ka fogaatoodon ku dhicin macsiyadii iyo dembiga banaanka aad ka marto oo ilaahay dartii uga fogaato macneedu waxaa weeye waxaad weynaysay ilaahay wuxuu weyneeyey baad weynayso amarkiisii ah qole waxay dhaheen maye alxurumaat fi laaya waa alamru wannahyu alamru waannahyu ninka amarka fuliya xumahana ka fogaada fahuwa khayrun lahu waana ilaahay xurmadiisii qadariya wey wale waxay dheen mehe xurumaadku waa maa wajaba alqiyaamu bihi shay walbo ay waajib tahay in loo istaagoo loo quma ayaa loo jeedaa xaggana ay xaaraamta in lagu xadgudbo waxay dheen maye xurumaadku waa macno guud laakiin hadda ujeeddo khaasa laga wada waa almanaasik wa mashaacir alxaj manaasigta iyo xajka astaamihiisa mina iyo carafe iyo musdalife iyo baytulaahi xaraam baa laga wadaana wadaaddaa yidhi sawaabkuna waxaa weeye inta la sheego dhanba way soo gudagelayaan macaasidii iyo wixii rabbi kaa reebay amarkii nahyigii manaasigtii mashaaciruulxaj jamiica maa cadama allahu bihi ayaa soo gelaya hada huwa sawaab tafsiilkaas in macnahaas o dhan la jamciyo oo la yidhaahdo tacumu jamiica alashyaa oo amarka iyo nahyiga iyo macaasidoo laga fogaado manaasigta xajkoo la ilaaliya zamanan wa waqtan wa camalan intuba waa loo jeedaana waa sida saxda ah ibnu qayim ay rajaxaan wqaala tacala ilah wuxuu kaloo yidhi waman yucadim ruuxii weyneeya shacaa'ir allahi ilaahay astaamihiisa ashacaa'ir waa jamcu shaciira asalkeeduna waa astaanta shayga lagu garto wamaa yuclam bihi shay shayga waxa lagu garta astaanta ayaa la yidhaahdaa shaciirada shacaa'irna waa lagu jamciyaa beytka ilaahay iyo manaasigta iyo xajka iyo acmaashiisu waa ashyaa ku xusuusiya ilaahay subxaanahu cabsado loogu dhowaado weynaynteeda iyo ilaalinteeda fainaha tacdiimka ama shacaa'irtu min taqwa alquluub quluubta cabsideeday ka mid tahay in la weyneeyo oo la qadariyo oo sharcigu siduu maray loo maro oon lambaal marin waxaa weeye quluubta cabsada wey quluubta cabsada xugum lagu yaqaanay dhaqankeeda weeye munaafiqa meesha laga saaraya munaafiqu maxaa yahe daahirkuu ka cabsadaa muuqaalka guud oo ilaahay uu ka cabsanayo laakiin qalbigiisu waa maran yahay munaafiqu ruuxa laakiin kore iyo uurkiisu iyo afkiisu isku midka yihiin waa mu'minka khaaliska ah. fa innaha min taqwa alquluub saasaa wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi waqfid janaaxaka lilmu'miniin nabi allow garabkaada iyo gacantaada u dabci muslimiinta wa qaala tacaala man qatala nafsan bihayri nafsin ruuxii dila asagoo naf uqisaasaynin aw fasaadan fi lardi ama ayadoon dhulka diin diinxumiya gaalnimo aan la imanin fakaannamaa qatala annaasa jamiican waxaad moodaa dadkoo dhanba inuu dilay oo uu baaba'shay xaqdarra ku dilay waman axyaa ruux nooleeya ama cafiya fakaannamaa axyaa annaasa jamiica wuxuu la mid yahay mid dadkoo dhanba nooleeyey tafaasiir badan baa ku jiran waxaa weeye in nafta aadamaha xaqdarra in lagu dilo khatarta ay leedahay bay aayaddu tilmaamaysaa in la nooleeyo la ilaaliyana weynanka iyo khayrka ku jira wa abi muusa alashcari radi allahu taala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu uhi almuminu ruuxa muminka ah watacriifu liljinsi tacriifka muminka asha la geliyey jinsiga oo muslimiintao dhan baa loo jeedaa muminiinta ka jinsi ahaan ka nooc ahaan ayaa loo jeedaa tacriif ljinsi wey lilmumini muminkale wuxuu u yahay kalbunyaani kalbunyaani ay kalxaa'id derbi oo kale ayuu lamid u yahay yashuddu bacduhu bacdan wajushabi buu nabigu caddaynaya hadduu yidhi muminku muminkale wuxuu u yahay derbi dhis buu u yahay idan suu ugu yahay nabigu caddaynayaa yashuddu bacduhu bacdan derbigu barhkii barh kaluu xoojiyaa tiiriyaa marka wax la dhisayo dhagaxu waa istugsanaya waa iscuskanaya wuu isku tiirsanayaa haddii aan la isku dhajin ama isu istaageero gurigu waa dumaya haddii dhis iyo mirdhis laga dhisay sidoo kale muminiintuna haddaysan isku tiirsanin iimaankoodu ma jiro iyo iyaguna ma jirayaan wey almuminu ruuxa muminka ah lilmuminka kale muminka wuxuu u yahay kalbunyaani dhismoo kale u yahay iyo darbi yashudu waa adkeeyaa oo waa tiriyaa bacdu bacdu lbunyaani bacdan dhismuhu dhismaha kaley xoojiyeenoo adkeeyaan weeye washabaka nabigu wuxuu isdhexgeliyey bayna asaabici farihiisi buu nabigu saa isu geliyey isagoo tilmaamaya sidii derbigu isu taageero ama isu xoojiyo ama uu iskugu dhaggan yahay muttafaqunadidka waxaa ku jira tashbiihu اlmacquuli biاlmaxsuus litawdiix shay macquul ah oo macnoa in lagu miaaliyo lagu matalo shay maxsuusoo la arkayo si masaladu ay u caddaato tashbiih lmacquuli bilmaxsuusi litawdiix muminiintu inay walaala yihiin oo isgarabsadaan oo isgaclasadaan oo isgarab istaagaan waa masala macnawiya caqliya macquula wey laakiin derbigu waa shay la arkahayoo la taabanayo indhaha lagu hayo maxsuus ah iyo dhismihii buu nabigu wuxuu ku matalay muminiintii muminiintii buu derbi ku si loo fahmo muslimiinta waxa ka dhaxeeya say iskugu tiirsan yihiin haddii la waayo isku tiirsadka taageeridaana ay baaba'aya riwaayo kaloo xadiidku uu leeyay cinda ibni xabbaan baa caddaysay maalu baynahum maalu lmu'miniina fii baynahum ka maali lbunyaan muminiintu marka la eego isku xidhnaanshahooda iska warqabidooda gacalnimadkooda waxay la mid yihiin derbi oo kale iyo dhismay la mid yihiin idan halkaasuu nabigu istaajiyey calayhi الsalaaة wasalam marka waa tacdiimu xurumaati اlmuslimiina wa bayaani xuquuqihim wاshafaqati calayhim wa raxmatihim tarjamadaasoo dhan xadiidkaas abi muusa waa ku filan yahay وcanhu can abi muسى الأشcري qaala qaala rasuul الlahi sl ly slam man mara ruuxi mara fii shayin wuxuunu min masaajidana meelahan ku tukanna ka mida aw aswaaqina ama suuqannaga meelun ka mida mara waa miaal waa miaal goob laiskugu yimid oy aana u tahay qalabka iyo hubkaa sidato in muslimiinta dhibaateeyunbuu nabigu u jeeda ama masjid ha noqoto meesha laiskugu imanayo ama suuq ha noqdo ama weliime ha noqoto ama meel ciideed ha noqoto waa meel uun kulan uu ka suuragelayo oo aana u ah muslimku inuu dhibaato ka muto waxaad waatee qalabka ah ee wax dhaawici kara man mara ruuxii soo mara fii shayin min masaajidana wuxuun masaajid ayada ah aw aswaaqina suuq annaga wuxuun ka mida soo mara wa macahu nablun asagoo leebab wata ama fallaadhiya gamun wata falyumsig shayga afka ha qabto ama gelkiisii ha geliyo aw amase nabigu wuxuu yidhi liyaqbid ha qabto calaa nisaaliha caaradeeda annisaal waa jamcu naslin waana caaradda shayga ayaa nasliga la yidhahdo hadda waxaan loo jeedaa fallaadhu waa aragtay afka hore bir bay ku leedahay waranku bir buu qaybta hore ku leeyahy murjinku bir buu qaybta hore ku leeyahy qaybta hore bid ee afka dhuubanee caarada ee waxdisha ama waxdoloolisa taasaa nasliga la yidhaahdaa aw liyaqbid ama ha qabto calaa nisaaliha caaradeeda ku qabto bikafi hadduusan gal iyo meeluu geliy uusan helaynin shayga afka gacantiisa ha ku qabto usan ruuxa muslimka imanaya ama garab maraya ama ku xigsanaya aysan durin ama uusan mudin shaygu muxuu u an yusiiba khashyata an yusiiba inuu haleelo baqid laga baqayo axadan min almuslimiin ruux muslimiinta ka minha min annisaali bishayin wuxuun ka gaadhsiiyo nabigu wuxuu li waxaan saa u leenahay in waxaan ka baqaynaa ama laga baqayaa in ruuxa muslimkaa wuxuun dhibaataad u geysato oo ama warankii ama murjinkeeda wuxuun u geysto an yusiiba axada min almuslimiina minha ay min annisaal bishayin wax ka gaadhsiiyo marka waxaa ku jira tacyiil axkaam الsharciya xikamka in la sheego mararka qaarkood xukun buu nabigu inoo sheegay oo ah nabigu wuxuuna amray haddaan meel muslimiintu iskugu yimaadaan aad la tagto wax caarad leh ama muslimiinta dhibaatayn kara aad la tagto inay laasim tahay shayga asaga inaad dadaal dheeraada bixiso oo dhibkada muslimiinta ka xaslato afka qabo ama meelgeli ama ka foga muslimiinta maxaasaa loo yeelaya waxaa dhici karta inaad muslimiinta dhib u geysata wey tacyiil axkaam الsharciya aw bayaan alxikam lilakaam sharciya xadiika ku jira abu muusa alashcari xadiikan markuu waagi dambe tabinayay muttafaqun calayh yaa wuxuu ku yidhi ardaygii ka qayan xadiidka famaa zaala bina albalaa'u xataa sadada biha bacduna fii wujuuhi bacdin nabig wuxuuna yidhi haddaad meel iskugu timaadaan waranka iyo leebka iyo fallaadha iyo tooridiinnu xaslada ummadda ka ilaaliya idinkuon iska dhaagaynin yaan muslimkaa dhib dhibaysa dhib u geysanine nabigu halkaasuba taagnaa waagi dambe waxaa fidnana u socotiy adduunyo waxaanu gaadhnay buu inaan baxnayba fama zaala bina albalaa'u xataa sadada biha bacduna fii wujuuhi bacd nabigu wuxuu laha idinkuun iska dhaagayna amaad muslim dhibaataysaan buu ka baqay oo ka hadlayy annagaaba iskala hortagnay waaga dambe oo isku laynay dagaalkii jamal sifiin iyo wixii ka waad garanaysa hawlahaasuu saxaabigu tilmaamaya marka waa aafo tanna maxaa xadiku wuxuu tusahayaa alshafaqatu bilmuslimiin waraxmatihim bu xadiidku tusahaya danqasho loo danqanaya muslimiinta dhiigooda xurmadooda sharabtoo la ilaalinayaa la leeyahay leebki iyo caaradda ilaali meel walbo muslimiinta iskugu imanaya goob lagu kulmaa waxaa laazima in dhibka muslimiinta laga ilaaliyo muslim in la dhibo horaanba way reebanayd oo lama ogolayn laakiin waxay hadana u sii daran marka la kulmo waa meelaha ay dhici karto muslimiintu inay eh, ku dhibsadaan ama dib u geysato leebinka hadda waxaa la oo nabigu ka hadlayay masaajida markaynu joogna ee maxaa ka mida telefoonnada ka daran sokasyada shiiraya baa ka daran waxaa ka daran dadka si fiican u soo cadayanaynin baa ka daran dadka aan dhididka iska hagaajinaynin baa ka daran goobaha cibaadada iyo meelay muslimiintu ku kulmahayaan waa in dhibka laga ilaaliyo telefoona dhawaaqaya qolyahay miisiga u saaran tahay laba dembi iska dheh miisigoo dembaayo masjidkoo lagu sii dembaabayo waxyaaba bannaanka marka laga sameeyo dembiya macsiyayska ah ayaa goobaha cibaadada marka lala yimaado gaalnimo isku bedeli kara fuqadu waxay yidhahdaan haddaad bannaanka ku sinaysato iyo masjidka haddaad ku sinaysad ma isku xukunba ninkii ku dhallaysta masaajid gudihii ka warraba fuqad waxay dhan waa gaal muslim maahay dhan waa gaal limaada wuxuu fududaysta oo quurhsaday wixii ilaahay uu weynayo oo biyuudda ilaahi ah ninka ka xishoon waayey ee macsiya la soo aaday kaa qalbigiisu iimaanba kuma jira waa gaalgaysa haween bay leeyihi haddaad adoo khamro cabaya aad bismillaahi tidhahday dhaheen fuqahadu maxay dhaheen xaaraan baad cunaysaa bismillahi baad tidhi khamraad cabbaysaa bisinkaad u qabatay khansiir baad cunaysaa bisinkaad u qabatay xanafiya waxay dhaheen islaantaad ka zinaysa haddaad bismillaahi tidhaahdo waad ku gaaloobaysa maxay u jeedaan ashyaa ilaahay weyneeyey baa jiro mucadamo ah xumaantaadii ardaalnimadkaada meela loo dulqaadan karaa laakiin inaad meelahan kale aad la timaaddo waxaa weeye waxay tusaysaa islaamkaad sheegay inuu been yahay marka waa in la ilaaliya muslimiinta xuquuqdooda xurmadooda sharaftooda khaasatan goobaha cibaadada wacan ibni can bashiir radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal lay slam maalu lmu'miniina muminiinta tusaalahoodu waxaa weeye fii tawaadum isjacaylkooda marka la eego wa taraaxumhim isku naxariisashadooda wa tacaatufhim isku danqadkooda isu danqanayaan marka la eego maaluljasadi jidh bay la too yihiin hal jidh bay la mid yihiin wey ida ishtakaa hadduu sheegto minhu min aljasadi cudwun xubin hadduu nabar gaadho ama cudur ku soo kordho tadaacaa lahu wuxuu iskugu qaylyanaya atadaaci waa in laiskugu yeedho oo laiskugu yimaado tadaacaa saa'ir اljasadi jidhka oo dhan baa wax iskugu qayleen lahu lilcudwi bisahri soo jeed iyo wاlxuma qandho bimacnaa haddii xugunku xanuuno jidhkao dhan baa wada xanuunsanaya w il haddii lagaa qabto jidhkao dhan baa xanuunsanaya madax haddii lagaa qabto jidhkao dhan baa xanuunsanaya tusaale waa maxay hal muslim hadduu dhibaataysan yahay inagoo dhan baa wada dhibaataysan muslim hadduu dhibaatoodo muslimiintu hadduu walbahaaro waa in lala walbahaaro hadduu wanaagsan yah oo farxo waa inu la farxno jirku miyuu kala hadhaa jir ma kala hadho muslimiinna ma kala hadhaan buu nabig kule calayh isalaatu wasalaam marka la fiiriyo si ay iskugu danqanayaan iskugu naxariisanayaan isu jecel yihiin muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay xadiidka wajhu tashbiih waa maxay nabigu wuxuu isku shabahay jidhkii iyo muslimiinta buu isku shabahay wajhu shabah waxaa weye aw tashbiih wa altawaafuqu fi اlmashaqati wاlraaxati fi اduri wاlnafci jidhku hadduu qayb ay nasanayso inta kalena waa nasanaysaa in hadday dhibban tahay inta kalena waa dhibban tahay muslimiintu waxaa la rabaa hadday qayb dhibaataysan tahay oo islaamku dhab inaga yahay inaynu la dhibaatoonno inaynu la dhibaatoonno waxay dhahaan soomaalidu jidhkii lahaye jiridda kama qosla yidhaahdaan oo markay sacan yihiin markii la cunayo oo la cunayo bahalku roogayo gowsdambeed kama qoslaysa hadim qosl xaggee joogaa haddii marka muslim la cunayooo gaala dhibaataynayaan oo abaarahayaan oo cudurrahayaan oo balaayo ku habsato waa inaynu la danqanno walidaalika sayidina ibnu khataab waagii caamu ramaadda ee abaartu dhacday ilaa abaarta ilaahay ummadda ka qaadaya waxyaabaha noocaasa taaban mahayo cuni mahayo waa la xanuunsaday ilaa uu noqday tif caws cumar baaba weligii laa fi jaahiliyat walaa islaam lama arag bal cumar u baaba qoryuu noqday taagan lafa dhar qaba walbaharku walbahaarayey yani waxaa rabaa inaad muslimiinta aad danqato la xanuunsato cudurkaadu waa cudurkoodii cudurkoodu waa kaadi dhibkaadu waa dhibkoodii dhibkoodu waa kaada idan saasaa muslimiin lagu yahay saasuu nabigu doonaya laakiin hadda waxaa jira waad ogtihi riwaayaka xadiidku uu leeyahy maal اlmu'miniina fii tabaadulihim say wax isugu quurayaan isugu hurayaan wax siirayaan marka la eego wa tawaaduhim wa taraaxumihim maaluljasad meesha tacaatufka ayay riwaayadu gelisa tabaadul ku badashay waa isku macno uun xadiidku riwaaya uu le ku yimid almu'minuuna karajulin waaxidin almu'minuuna karajulin waaxidin in ishtakaa ra'suhu tadaaca lahu saa'ir اljasadi biاlxuma wاsahar madax haddaad ka xanuunsato jirkiintiis kale waa xanuunsanaya riwaayo kale oo muslim baad ku maraysaan almuslimuuna karajulin waaxidin muslimiintu waa hal nin oo keliya ma qaybsanno siyaasaddan adu ma qaybsanto mustaqbalka ayagu ma qaybsamo wax walba waa inaan wadaagno oo ku xidhan diintayada iyo ma'aalkaanaga iyo ayaatiinkaanaguba وcan abi hurata radi allahu tacaala can qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qabala الnabiyu nabigaa dhunkaday calayhi الsalaaة wasalaam alxasan bn caliy bn abi aalib buu nabigu dhunkaday maalin maalin oo wiil yar markaa ahaa wa cindahu nabiga agtiisa waxaa jooga alaqrac bnu xaabis ayaa joogay atamiimi ninkaasaa joogay oo ag taagnaa sanaadiiddii carbeed ka mida reer najdi faqaala aqrac bnu xaabis wuxuu yidhi ina li caشharaةa min walad toban wiil baa nabi allow anugu dhalay buu i toban baan leeyahay maa qabaltu minhum axada weligayna midna kama dhunkanin buui aduguna xasan oo gabadhaad u dhashay ood u tahay baad dhunkanaysa anna toban biyahayga oo dhalay ee aanan weligay muqdho dhahin buui aduguna saasaad yeelaysa fanadara ilayhi rasul rasuulka ilaahay baa fiiriyey aqrac buu eegay waa nadaru tacajubin min qaswati qalbihi fiirmadu mar fiirma naxariis bay noqotaa mid layaab iyo amakaag bay noqotaa mid u bogid bay noqotaa iyo keelid shayga aad ka hesho mid waxay noqotaa il cadho bay noqotaa idan eegmadu nabigu eegay caqra maxay tahay waa tacajub min qaswati qalbihi wa khiladi abcihi wa jafaa'ihi qalbi adaygiisa iyo qallafsanaantiisa iyo naxariis darisu nabigu la yaabay fanadara ilayhi rasul faqaala wuxuu idhi suubanuhu man laa yarxam laa yurxam ninkaan naxariisanin looma naxariisto ma naxariiste looma naxariisto alraaximuuna yarxamhum الraxmaan xadii baa ku yimid xadiikii jariir kii jaabir kii abi hore waad garanaysaa inamaa yarxam اllahu min cibaadihi الruxamaa waa su iman doonaa laa tunzacu الraxmaةu ila min shaqiyin naxariista lagama siibo axadaan ayaan daray maxaa yeelay waxaa biniaadam iskugu naxariisto ama xayawaan iskugu naxariisto ama noola iskugu danqadoo dhanba waa boqol qayboodoo naxariista ilaahay gabal ka mida wey iyo sagaalka kale ilaahay baa ahlu jannaha iyo muslimiinta aakhara ugu naxariisan doona adduunka waxa yaallee danqasho iyo naxariisa waa shay boqol loo qaybiyey hal ka mida boqolkiiba hal baa makhluuqaadkao dhan ee dunida ku nool iskugu naxariista sagaaan sagaal kale ilah wuxuu u dibdhigay in jannada lagu helo naxariista ilah lagu helo marka intii yarayda adduunka lagu qaybiyey ninkii waxba laga siin waayo aakhara waxba kuma laha aakhara waxba kuma laha macnahaasuu nabigu inoo tilmaamay muttafaqun calayh idan nabig wuxuu sheegay carruurta yararka oo danqashada loo danqanayo waayeelka loo naxariisanayo dhibanaha ama kataagta darane loo dabcahayo inay tahay qayb kamida naxariista ilaahay ninkii laga siibana ayaan daran yahay an caaisha radi allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi qadima naas min alacraab dad reemiya ah ayaa soo galay u soo galeen calaa rasuulila rasuulka ilah bay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen atuqabiluuna sibyaanakum carruurtiinna ma dhunkataan muslimiinay faqaala subanu wuxuu yihi nacam nabigu waa dhunkanaa buui maxaa yeele naxariis weeye qaaluu waxay yidheen laakina yeeshee annagu wallahi allaanu ku dhaaranaya ma nuqabilo haddaan nagu reemiina hawlaha maba naqaanaba waadna lagaga fiican yahay dhe ma dhunkanno reemiyu iska qallafsan yihiin dhunkada iyo muqdhaha la yidhaahdo daciifni bay arkaanba liidnaan bay arkaan iyo dabacsanaan haw ragnima ma ay nin weyn hawshii ma aha waa shuqul bilcaameed bay leeyihin warkaasay iska aaminsan yihiin laakiin ilaahay yaa meesha ka maqan faqaala rasuul rasuulka ale wuxuu yidhi awa amliku waa istifhaam inkaar waa istifhaam inkaari ah nabigu miy miyaan hanan karaa oo wax ma idiin tari karaa maxaan idiin qaban karaa nabigu ka wadaa in kaana allaahu in baa qoran laakiin an kaana allahu bacdu nusq baa qoraya waana sida afsaxa fi lcarabiy an kaana allahu ilaahay hadduu yahay ama hadduu nazaca siibay min quluubikum qalbigiina alraxmata naxariista u ka siibay nuglaanta uu ka siibay danqashada uu ka siibay waa qayb iimaanka ka mida muttafaqu calay nabi wuxuuhi maxaa idin qaban karaa naxariistu ay ku yar tahay shafaqo iyo naxariis iimaan weeye in ruuxa dacfigu ka midu loo danqado waa khariiza fitriya bashariya shareecaduna waxay u timid inay ilaaliso dhaqanka iyo abuurka aadamaha sidai rabbi ugu talagalay aan waxba laga bedelin harecadu waa saasa loogu talagalay way ilaalinaysaa firat allahi alatii fatara nas calayha firada in la bedelo waxaa keena uun shirki iyo gaalnimo iyo bakti iyo dhaqan halaami baa keena aadamuhu marka ilaahay wuxuu ku duubay kataag daran inuu dabcaan ilmaha yarka loo naxariisto nin walba adiga wax kaa liita kaa hooseeya loo danqado waa idan ramiinimadii iyo jafaagii baa bedelay oo ka dhaadhiciyay shaygii wanaagsan inuu xun yahay shaygii gobonimada ahaa ee naxariista ahaa ayaa waxay iska dhaadhiciyeen inuu yahay liidnaan iyo dulanimo iyo daciifnimo marka waa fitraba isbedeshay awa amliku waan hanan karaa way iimaan iyo naxariis baan idin hankaran kara in kaana allahu rabbi hadduu yahay nazaca kii siibay oo qaaday alraxmata min quluubikum muttafaqun calayh wa can jir bn cabdillahi albajali qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal lay slam nabigu wuxu uhi man laa yarxam dadka kaan u naxariisanin laa yarxamhu اllah ilahay oo ma muttafaqun calayh xadiidkii hore eed maraysayna abi la macno yahay xadiidku qisuu lahaa khilaafadii ama imaaradii sayidina mucaawin ibn abi sufyaan yaa saxaabigan jibni abdlahi albajali ciidan u dhiibay ku duulayay armeniya meesha la yidhaahdo nimankan eh, kristankae musiibada waadhow ay dagaalamayeen ree adarbijan suma garanaysaan ee turkiga darajka la'ah dhulkaas xilligii mucaawiya la furtay dhammaadka khilaafadii cumaan baa la furtay waxaa isdaba raaciyo dhammaystiray mucaawiya khilaafadiisii ama dowladdiisii saxaabigana marka wuxuu u yimid ciidan culus ayuu yidhi hogaami oo kaxee jariir baa kaxeeyey jariir markuu ciidanka dhexda marhayo muslimiintan uu ka fogaaday gaaladana weli uusan gaadhin ayaa waxaa qabsaday baraf iyo gaajaf badan baa timid ciidankuna marka ma wadanin dhar wanaagsan iyo dhar ku filan baraf bay la kulmeen qabow culus baa qabtay ciidanka wuu soo celiyey shaam iyo dimishqu dib ugu soo celiyey mucaawiyaan yaabay wuxuu jariir waawa ciidankan kuudi maxay tahay wuxuu waxaan maqlay nabi maxamedoo yidhi man laa yarxam innaasa laa yarxamuhu allah ciidankaad ii dhiibtay buu idhi meeshaan ku waday lama gaadhsiin karin maxaa yeelay baraf baa dhacay qabow badan baa soo fakaday baahina way timid waxaan ku badbaadina ma haynin marka madab baan ku shubaabudha ciidanka muslimiinta amarkayga xaggeed ka martay maxay ta baad jabaysay madaxweyne meel kuu durood soo noqotay ka war wuxuu idhi amarkaada maxaa ka horreeyey amar hawshii dhinacaal qiblaxii sayidka weye wixii la sheegi jiray inay gacankoosamaystana waa laga yaaba sayidii amarkaada amar baa ka horreeyey mucaawi markuu u naxay wuxuu hi nabi maxamed ka maqlay asagoo yidhi ma laa yarxam innaasa laa la اllah dhagahaygaa buu leeyay qalbigoona waa qabtay anaa ka maqlay raalli ahw buui ciidanko dhan ba iskugu yeedhay aradbax ku taagay nin walba wux meeshuu ka liitay inuu gaadid inuu dhar abu isxaaqa sila wuxuu ka aniga aabbahay baa ciidanka ku jirayo bustihii maalinkaa mucaawi aabbahay uu siiyey guriganu amminka yaallaa aabihii baa ka qaybgalay labada midma usuuste taabici baa wuxuu leeyaha aabbahay baa ciidanka ku jiray dharkii maalinka markuu saxaabigu xadiidka sheegay mucaawiya ciidanku u qayb naxay weli guriga annaga wuu yaallaa bur idan qisadaasu xadiidkuu leeyahay yacni amar baa dowladdiisiisa iyo amiir baana ay ma waa inaad dadka aad mas-uul ka taad eegto naftooda maalkooda aad ilaaliso u naxariistaan la doon haddii kale waxaad noqonaysaa hayru masuul hayru mas-uul noqonaysa muttafaqun calay yacni waa in ruuxa muslimkaa qalbigiisu ay naxariis ku jirto xataa ruuxuu u inuu daalim yahay inuu naxariisto acmash baa wuxuu eedeeyey saciid ibnu jubayr iyo alq ibnu xabiib jamaacadii xajaaj odhan jira la soo qabto dowladday ku baxeen ee muddo loo raadinaya waagida maka laga soo qabtay maka maka laga soo qabtay oo maka laga soo bixiyey ciraaq baa loo wadaa iyo kuufiya halkaasaa loo wadaa xajaaj baa la rabaa in loo geeyo u laayo dhaxda markay marhayeen yo hal askari baaba loo daayayba iyagoo tobaneeye ah oo saciid bnu jubayr ku jiro oo talx ibni qaxaabi ku jira waxaa kaxaynaya wada hal askari si loo waday xajaaj baa loo geeyey intuusa dilin buu marka acmash la hadlo saciid ku yidhi saciido waxayna weydiiyey buu idhi intaaad ilaa hebl ilaa meel hebl intaad soo socoteen idinkoo dhowr ninaad hal askari aad soo wad intaad qabataan oo isu qabataanoo xidhaan maad meel ugu tuuro iskaga kala tegi weydeen wuxuu waan yeeli lahayne laakiin haddaan intaan xidhidhno meel bannaan cidla aan ku tuuroo saxaara ah oo oon u dhinta ka warran buui oon hadduu u dhinto yaa waraabin lahaa ninkaas maxaa loo wadaa ninkaa taabiciga dil baa loo wadaa dowlad daalimadoo faajirad ah sida raajixna saraakiishoodu aysan muslimiin ahayn xajaaj iyo kii ka weynaaba weliid muxuu ahaa ishee cabdilmelig ayaa askari asagu u arkay inuu dowladda muslimad tahay oo adeechayo oo isla saxan yaa wada rag culummo oo in la laaya la rabo taabicigu wuxuu ka fikirayaa ninka dad qabataan oo intaad xidhaa ku turtaan saxare oo oon u dhinto iyo baahi ama aakhre laydin qabsadaa waa naxariis qalbigiisa ku jirta wey naxariis weeye innaga waxaa weeye haddaad ka shikida kaas in la tuuro hoostaaba lagaa xariiqiba yani dadku isku miisaan ma aha isku miisaan maaha ilaahay baa naxariista qaybiya iyo caqligaba وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوبنه وحور إذا صلى أحدكم متكين هدو تجني للناس أمده تجني فليخفف صلاة هفضيو قراءة هقابيو iyo arkaantana ha ku soo gaabsado wixii waajibkii asaasiga ahaa adkaartii farabadnayd iyo qur-aankii dheeray ha yareeyo nabi allow maxaa saa loo yeelayaa faina fiihim dadka waxaa ku jira addaciifa mid taag daran baa ku jira wاsaqiima mid bukoo xanuunsan baa ku jira wاlkabiira waayeel baa ku jira waidaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo linafsi iskii u tukanayo keliga u yahayna falyuطawil salaadda ha dheereeyo maashaa intuu doono laba jus ha ku tukado hadduu doono qur-aanka nuskiga ku tukado muttafaq calay wa fii riwaaya faina fiihim adaciifa wاsaqiima wadaalxaaja ku jira mid dan leh oo degdegaya oo meel ordayoo yidhi salaaddii baa lagu jiraaye jamaacada ka faa'iidayso haddana sii orod jamaacada ka faa'iidayso dantaadii muraadkana haka daahin buu is yidhi markaas intaad qabataad aad bilowday baqara bilowday ninka hoos u kaco habaaraad carabka lagu go dhuunta lagu fadhiisay aayadda kugu istaagtay ilaahay idamkiiba hoosta ka hayraya oo niyadu ka habaaraya marka adugu waxaa la rabaa waxaa la waxna gado waxna garo inaad imaam noqoto la rabaa ummadda waxna garato ood isu qiyaasta hawsha taayib وعن cاشha رضي الله تعالى عنها قاaلت hooyadan waxay tidhi in kaana رasuuل رasuulka wuxuu ahaa laydcu الcamل camal buu ka tegi jiray shay khayru nabigu dayn jiray oo daahira layadacu ay layatruku lcamala inuu shay khayra la yimaadu nabigu ka tegi jiray mararka qaarkood wahuwa yuxibu asagoo jecel an yacmala bihi inuu sameeyo khashyata baqiduu ka an yacmala bihi الnaasu dadku inay ku dhaqmaan oo khayrkii asagaa la yimaado nabiga ay kaga daydaan fayufrad calayhim lagu waajib yeelo ayagii min shafaqatii wa ra'fatii wa raxmatii muslimiintu wuxuu ka hadduu camalkan sameeyo meel bannaanoo daahira ku sam kaga daydaan oo ay qabatimaan inuu waajib kaga dhigo hadhowna aynu keri weyno kadibna laysku ciqaabo taasuu nabigu ka cararaya waa naxariistiisay ka tahay shaygu waa khayre sameeyun haddaad oo mustaqbalka iyo ma'aalka dambe fiirin weydo waxaad noqonaysa nimaan arkaynin hooskiisa wax ka badan baad noqonaysa muttafaqun calayh idan tagidduu nabigu sheegay khayrkaa ka tegey oo oga tegeen ama muslimiinta lagu waajib yeelaa hadhowna ay xamili waayaan kadibna lagu ciqaabaa waa naxariista wey shay khaasa camalka qaasirka adiga kugu ah eed oga baqaysa fidno ka weyn inay ka dhalato in laga tegi karaana ku jira raxmatan looga tegi karo wa canha caaisho waxaa laga wariyey qaala waxay ti nabiy nabiga nabigaa ka rabay muslimiinta canil wisaali soomka in la xidhiidhiyo wisaalku waa in saad u adan afurin haddana berri aad ku xidho adoon afurin baad ku idhaysa oon suxuuranin ma afuraysid ma suxuuranaysid laba maalmood baad isku bixinaysa saddex haddaad awooddo nabigu waa ka reebay muxuu oga reebay raxmatan lahum naxariisu ayagu naxariisanayo oo maxaadnaba nooga naxariisan waxaa laydinka naxariisanayaa waaga dambe waa daali ma wadi doontid berri adoo soonka dhibsanayaad maalinka dambe soomi waa daciifi taagtii iyo awooddii baa tegi lahum min ataqsiir waa daalaysaa marka naf xoogow fahmaysan oo maalinkeeda ka adag baad rabaa inaad ku dhammaysato dadka wasaalka waan wadaya waagadam waxay noqonaysaa inaad soonka xataa awood weyda yaa tegaysa fa qaaluu waxay dhahn innaka tuwaasilu nabi alloodba waad xidhiisaae maxaad naga noogu diidi qaala nabi wuxuuhi innii lastu kahay'atikum takhsiisulcilla wixii la odhan jira loo daliishadaa xadiidkan qolyaha cillada in la khasiisi kara qaba ama xikmadaba ba usuulka marka la maraya daliishada nabig wuxuu hi innii lastu kay'atukum idinkoo kale anu miihi idinkoo kale miihio waa idinka duwan innii abiitu anugu waxaan bariyaa oo waagu ii bariyaa yuطcimunii rabbi rabbiga iquudinaya wayasqiinii iwaraabinaya muttafaqun calayh sida loo badan yahayna macnaa loo jeedaaya ma aha maxsuus oo awood buu ilaahay gelinayaa aan sida ruux cabay ama cune aan la awood noqonayo agee ka waxay ka imanaysaabaa l jacaylka shayga aad jeceshahay hadda markaad xanuunsantaoo kale baahi ma dareemaysid markaad fayowdahay gaajaa durba ku qaban xanuunaha qaarkood markay ku qabtaan laba maalmood saddex maalmood jidiinko dhan baad ka gumaadna caafimaad qabtaa yacni xagga cuntada waa uma baahnid gaajana dareemayso oona cilad kalaa ku haysata markaa shay aad u jeclaato xooluhu kalsmayd arag markay qooqaan awrku markuu qooqo ritogu biyihii mid waa ka saahidhayaa hawl kalaa ku go'an mashruuc kaluu ku maqan yahay sumayda fahmin marka ilaahay maxabadiisu qalbigaada ay degto waxaa weeye hawlahan marka alkhidaa alxayawaan o dhan waad ka tegaysaa alkhidaa aruuxi baa kugu fillaanaya quraanka iyo diinka iyo muraaqabada rabi iyo maxabadaasaa yaa ku noqonaysa hay iyo zaad ku noqonaysa marka gaajiyo oon midna dareemi maysid marka quwadaasaa lagu gelinaya lanna malagta wax ma cuntee maxaysan cunaynin limaada way naga iimaan xoog badan yihiin iimaankooda waa iimaanu cayaanin wa xaqu lyaqiin wa caynu lyaqiin weeye isku baab ma nihin isku laybali isku hawo kuma jiro nad waagay ku shaqaynaya inagu ma awoodi karo marka nabig calayhi salaatu wasalaam malaa'igtiina qayb ka shabahaa basharkiina qayb ka shabahaa markuu marka soonka hawlaha uu bilaabo khad wuxuu gelayaa kii hore ka xog badan marka oon iyo gaashaba ma dareemayo wuxuu u afuri jiray nabigu calayh salaatu wasalaam liltashriici wاtasniin inuu wax jideeyo ummaddu kaga daydatay ahayd muxuu awooda nabigu inuu soddonka maalmoodba uu soomo isagoon afurin oon suxuuraninbu awoodi karin laakiin maadaama uu yahay qudwa wuxuu samaynaya wixii qudrada basharku ay ku aadanayd inii lastu kayatum ay lastu kaamalikum kamilikum lastu milakum riwaayo kale wey idinkoo kale miihi wlfaariq waa maxay inii abitu yudcumnii rabbii wayasqiinii waxaa inoo dhexeeya jaamic baan jira laakiin faariq muair inoo dhexee wey waxbaa ina wadaagnaa waxna waa ku kala duwannahay wlfiqu jamcun wa farun wii la odhan jiray muttafaqun aley macnaha waxaa weeye yajcalu fiya ilaahay wuxuu igelinayaa quwata man akala wa sharib ruux cunay ama cabay awooddii baa rabbi igelinaya hadda waxay dhaheen ayagu suufiye ah iyo qoli axwaal quluubka aad oga sheegay may waa dhab weeye jannadaa nabiga intii biyo iyo caanla keen la siin jiray iyo cunto cuntada jannada iyo biyaheeduna soonka adduunka ma jebiyaan bay dhaheen halkaasay wadaadda laakiin waxaa layidhi meel lagu kala qaaday raashiin iyo cabbitaan lagu kala qaaday ma jireen haddaad adduunka ku cunto raashiin janno ama cabbitaan janno aad ku cabto soonku buu jabi lahaa ee waxaa weye hawshu riwaayad kala caddaysay awooddaasa rabbigelinaya rasuulku calayh isalaat wasalaam waxaana keenaysa maxabada keenaysa iyo jacaylka zaa'idka ayaa kaa mashquulinaya hawlahaas kale kaa mashquulinaya وعن أبي قتاadة الxاrث بن ربعي قاaل قال رsuل صل اه عليه وسلم إنii la أquumu إلى الصلاة nabg wuxuu hi salaad baan u istaagaya wauriidu waxaanan doonaya markaan u istaagaya hore doonayay an uطawila inaan dheereeyo fiiha gudaheeda alqirاءaةa inaan qirاada dheereeyo arkaanta dheereeyo adkaarta badiyo faasmacu nabigu waxaan maqli anuu salaaddii ku jira bukaaءa الsabiyi ilmo yar ooyintii fatajawaza waxaan gaabinayaa ama gaabsanan ururin fii salaati salaaddi baan ururinaya soo gaabinaya qiraa'adii waan soo gaabin adkaartii waan soo gaabin karaahata baqida aan ka baqayo ana shuqa inaan dhibo calaa ummi hooyada aan dhibo rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyo taana waa naxariistay ka in xaqooda la ilaaliyo hooyada xaqeeda la dhowro ilmaha xaqiisi la dhowro salaaddii xaqeeda la dhowro shay walba la ilaaliyo waxaa kaloo ku jira inay bannaan tahay min baabi اlwla qiyaas اlwla weeye adoo salaadda ku jira haddaad dareenta nin soo gelaya oo markaa inuu rukuuco raba inaad u sir sugto ood u yar dheerayso rukuucdiisi u soo gaadho salaaddii qiraadii loo yar dheeraysay dadku kuu soo gaadhaan rukuucdii lagu yardaaho si ruuxu kuu soo gaadho qiyaamka lagu yardaaho bacd اlmaaliki waxay waa shirku riyaa weeye ilahay baad u tukanaysay wadaadka in allaha maca saabirin soo leh markaad sugayso waxaad milicsatay ilahay khayrkii mushrik baa ta yidhahdee bacdulmaalikiya oo ra'yi daciifa kanaa ka xoog badan hadday bannaanaatay in salaaddii loo gaabiyo wax looga bedelo liamrin dunyawiyin oo ah haweenay tukanayso laxaq dhowraya ilmaheeda oohintiisa ruux salaadda soo aaday oo raba inuu jamcada ka soo gaadho in loo yorkaadiyo cagta loo dhigoo la yar sugo maxaa ku jaban waa amri diini ah waa qiyaasulwla kii la odhan jiray wey waana xuja bilijmac qiyaaskaasoo kale yani waxaa weeye naxariistu meel bay gelaysaa w markaad salaadda ku jirto qushiga hawl itaalama ama islaantu maxay ka soo doon salaadda gurigeeda maxay u joogu weydi waan dheeranhay hawshu ma aha ayadoo u fiicanta inay gurigeedu ku tukato haddana hadday jamcada soo aaddo waa in la xaq dhawaro ilmaheeda oohintiisii khushuucda la ilaaliyo naxariistay ka mid tahay wa can jubd cabdilaahi اlbajali cafan can jund bn cabdilaahi qaal wuxuu ihi qaala rasul sl sm man salla salaata subxi man salla ruuxi tukada salaata subxi salaada subax tukada fahuwa ruuxa asaga ah fii dimat illaahi ilaahay magantiibuu ku jira adima alamaana waa la yidhahda adamaanna waa la yidhahdaa ilaahay magantiibuu ku jira ruux hadduu salaata subaxba tukado salaad subaxbay ka asaxdaa haddee muslim bay ka asaxdaa wixii kale waa la yska garan wey iimaankii ilaahay magantii buu ku jiraa falaa yalubannakum اllaahu ilaahayuusan idinka dalbin min dimatihi magantiisii bishayin shay dartii iyo dembi aad gasheen darteed maxaa yeeley man yatlub ilaahay ruuxuu dalbe uu daba istaago min dimatihi magantiisi uu meel kaga dhacay bishayin dembi u gala darteed yudriku rabbi ruuxa waa qabanoo waa haleelaya kama baxsan karo markuu rabbi ku qabtana uma yakubuuh rabbi ku hamboorinaya oo wejiweji ugu tuuraya fii naari calaa wajhi wejigiisa afafba ugu tuura sanbacaraar fii naari jahannam naarta jahannama kugu tuure ikbaabku iyo kabigu waa in afaf lagu tuuro xagga dambintii lagaa soo taqaantiqiyo ama lagaa soo tuuro in xagga afka hore lagu ridaa la yidhaahda idan ruuxii salaadus waxay tuka ilaahay dimadiisu ku jira ilaahay magantiibuu ku jira ruuxa ilaahay magantiisa ku jira ka leexda way macnaha bannaanka ka mara xadgudub aad ruuxa asaga ku xadgudubteen ilaahay yuusa intuu qoonsado idinku dilin oo naar ku mudanin oo laydinku cadaabin wey ruuxaad biniaadamku marku ruux magan geliso lagama leexdo ruux salaad subax tukada weeye ilaahay magantii wey ka leexdo nabigu in leex falaa yatlubanakum اllahu min dimmati ay min khafri dimmatihi magantiisi ood qararisen ood magan dhacdeen ama meel kaga dhacdeen bidambin cirdigiisi waad ka sheegteen ruux maganta rabbi ku jiray maalkiisii asagii lafihiisii jirkiisi baad ku xadgudubteen idan ninkii ilaahay uu daba istaago waa u dhammaatay qisadii xajaaj iyo dhexmarta saalim baa ku jirta saalim ibn cabdilaahi ibni cumar xajaaj baa u yeedha maalin markaasuu wuxuu yidhi nin xidhan buu u keenay ninkaa xidhan ma aragtaa oo dil ninkaan xajaaj haddaad warkiisa khilaaftana wuu ku takfiirin kadibna wuu ku dilahayaa wuxuu qabay dowladdu iyo boqorrada reer bani umaya cabdilmalik iyo ciidankiisa iyo carruurtiisa inay ahaayeen macsuumiin buu qabay alcisma almutlaqa aaaca almutlaquu qabay amarkay bixiyaan waa amar ilaahay buu qabay khilaafana waa kaafir waxaa samee maya gaal baa tahay dhig madaxa la qaado xajaajba waad garanaysa warkiisa waa haysa saalim bn cabdilaahi waa nin aad u qiimo badana taabicod garanaysaan cabdulaahi bni cumarna carruurtu wuxuu dha ninka ugu jeclaa nin muwafaqana ahaa yuu hi seeftan qaado ninkaas soo teg nin xidhxidhan oo waayeela buu u tegay seefta buu qaatay xaaja lama khilaafka ii dhibo seefta ninkii buu dul tegay wuxuu hi muslim miyaa tahay mise gaal muslim baan ahay bu ashahaad waa ashahaad kama tukatay bu jamaacan ku tukaday bu jamaaco ma tukatay ah saasoco ku tukaday buui xajaaj buu ku soo noqday seefta buu tuuray xuseefaad igaho war maxaa jira ninkan waa muslim buu saasocona wuu tukaday magan ilaahay buu ku jiraa nin magan ilahay ku jira anu taaban maayo xadiidkan uu sheegay man salla eh, eh, salaata subxa fahuwa fii dimat illaah xadiidkii buu ka wuxuu idhi kaalay saalim fiqi la'aan baa ku haysee xajaaj waa faqiih saad moodaysaan maaha nin saalan maaha waa xaafid likitaab illah faqiih weeye culumtu yaqaanina inaynan aqoonin bay u badantay raggiina meesha fadhiya caaw nin saalan ma ahay aafo kalaa ku dhacday daalim kaluu ahaa wuxuu idhi fiqila'aan baa ku haysee ninkan kuma dilayna buui inuu ashhaadan ah waaye mana ku dayo inuu salaada tukan waxaan ku dilaynaa cumaan ibni cafaan waagii la dilahayay dadkii dilay ninka yuu taageeray bu inahu acaana calaa qatli cumaana bni cafaan good adag baa lala galay saalim iyada ninkan waxaan ku dilaynaa buudhi inuu kaalmeeyey taageeray dadkii dilhayay khaliifkii muslimiinta cumaan bni cafaan saalim haddee waa reer cumar weeye loo gabin wuxuu yidhi haddaba haddii loo dilayo inuu cumaan dilay cumaan dad iga xigaa dhooban buui seefta u dhib cumaan dhiiggiisa yaa iga xiga ree bani yaa iga xiga tif idinkaa dhooban reer cabdishamse oo dhan baa jooga reer bani oo dhan baa jooga dhiiggiisa dad iga xigaa dhoobane ninka haddaan gaalnimo loo dilaynin oo dembi muslimiinta uu ka galaan loo dilan oo dhiman hayo odaygii muslimiintuu diloo ree hebel ahaa ree iga xiga ayaga ha dileen buui ha qisaastee ku istaagtay markuu meel u dhaqaaji waay sii burseefta waxwaalan baa tahay warkiiba waxaa gaadhay cabdullahi bin cumar oo jooga aad ba ugu bogay wuxuu uhi saalim weligayba ka soo bixi waa ogaa buuhi suu dhiiggaa badbaaday buu aad ugu bogay kayisun kayis bu waa aad u caqli badan buu ree bn cadiy o dhan baa cabdulahi ku eedayn jiray jacaylku uu wiilkan jecel yahay saalim war carruur badan baa dhashay maxaa unkan ku daba dhigay waalidku carruurtiisa kaa kala yaqaan waalidku carruurtaa u firiyo dhihi midkaanun baa aniga wax ii tari doonee midkaan hala ogaado duqduu kala dardaarmaaya oo qaraabaduu kala dardaarmaaya waalidku hawshiisa hor saaran ma ah marka xadiidku waa xadiid salafku ay sidaa u qaymayn jireen weeye ruuxa muslimiinta ah ee salaadaha tukanaya iska ilaaliya xaqooda xurmadooda sharaftooda ha layska dhowro magan allay ku jiraan ha layska ilaaliyo ninkii magantaa laga saarayo wax cadoo sharci waa in saaro oo dhiiggiisa lagu bannaysto laakiin shubha faasida ah lagu daadin rawaahu muslim muslim baa wariye xadiidkaas wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhu ana rasul sl l slm rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi almuslim ruuxa muslimka ahu lmuslimi muslimka kale walaalkii weeye idan walaalkii weeye haddee xuquuq bay leedahay axkaam bay leedahay hebelow walaalaanu nahay daba yaalla walaalaanahay afka baarkiisa ah ma soconayso waalimada la sheegsheegana maxaa ka wanaagsan midda dhaan lagu fuliyo midka dhaqan lagu fuliyo laa yadlimhu marka ma walaalka miyaad dulmi dulmaysad xaqiiqo wey markaad wada dhaataan oo iskugu isku abatihiin walaalkaad dulmi u quuri bal xoolahaad u daynaysa hebel haddaanan wada dhalan lahayn maanta waxbaan kala gaadhaa waad ka xishooni xoolahaadi u dayni wax walbaad oga tanaasuli limaada dhalashaad ilaalinaysa nabigu mid ka weyn buu sheego iimaan baa ka xoog badan waxoo dhanba maxaa yeelay aabbahabaad isdhexlayni walaalkaabaad iskala tegaysaan oo xaaskaadigad isdhexlayni markaad diin ku kala tagtaan oo weli aabbihi kala beri noqoni oo nin xaaskiibaa kala tegi waad ogtihiin hadda hawsha ayadaa laa yadlimu ma dulmo kuma xadgudbo walaa yuslimuhu dhibaato ogama tago aslama fulanun fulan waa maxay dhib aad ka badbaadin karta markaad u hiilin weydo waa islaam waad dhiibtay abaar ku habsatay cudurraa ku habsaday daymaa halkaa u galay waad caawin karta waad kaga dhaqaaqday waad ku dhowratay idan way hawshaa waa maxay islaamnimada ma keenayso waalnimana ma aha ayib waxay dhaheen somaali nin kuubkaada arka maxaa la yidhi nin fadhigaada iyo dhibkaada arka looma sora joogsaday dheheen maxaamud waad aragtaaye nimaa tiri ii hiili waa maxay walaalka haddaad ii hiili tiri waa aafo inuu gartaa la rabaa oo maalinku hiila aad oga baahanta uu ku garto maalinkaad gacan iyo garab oga baahantay uu ku garto maalinkaad garabista ka rabto uu ku garto intii aad garan weydo oo uu ku garaacdo baad wax u tarayni maanta walaalka wax u garata iska daaye islaamnimadii waxay baraysaa intaan wax u garan weyno oo ay dhammaadaan markay ina garaacdaan ay soo dhawaaqaan xataa inaan loo juuqin oo dhagaha laga furaysto aafadaasaa taagan walaa yuslimuhu dhibaato ogama taga wey halaag iyo dhib ku jiro ogama tago man kaana fii xaajati akhiihi walaalkii baahidiisa ninka ku jira ka shaqeeya kaana allahu fii xaajati dantiisa allah ka shaqeeya ninkii danta muslimiinta attibiya ittibiya wax u qabta istaagana howlihiisa intuu iska daayo howlaha muslimiinta ku mashquula tiisa allah u jiraya wax la og yahay wey midaada jira oo kuu ilaalin ciidan alla kuu diraya ilahay baa ciidan kuu samaynaya wman faraja ruuxii ka fayda can muslimin muslim ruux muslima kurbatan kodal ka fayda ka neefiya nabar ka sii daaya ku taagnaa noocuu doonima ha noqdo kurba diineed mid aakharo mid adduunyo faraja allahu alla ka fayda canhu can اlmuslimi biha bisababi اlkurbati alatii farajaha kurbatan kurba kuwa nabigu iyo ilaahay ka fayda oo min kurbi ywm اlqiyama maalinka qiyama kurbooyinkiisa ka nabara kugu tagan baa lagaa fujinaya neeftaa kaa soo boodaysa muddo aakhiri adduun baa laisgarab dhigahadi laisma garab dhigi karo waman satara musliman ruux muslim u ceeb astura satarahu allahu yowma alqiyaama maalinka qiyaama ilahay ceebiisa astura maalinka aakharo yaa ilahay ceebada asturaya yani waa xuquuqdii muslimiinta isku lahaayeen xuquuqdii muslimiinta mar haddaan muslimiin nahay oon walaalanahay waxaanu isku lahayn baa nabigu inoo tilmaamay weliba ajirkeennu ka helayno ayadoo xuquuqulmuslim ay tahay haddana ajirkaad ka heli ilahay ku siinayo ayaa nabigu kugu tilmaamay calayh isalaat wasalam muttafaqun calayh وcan abi hurayra radi allahu tacala can qaala qaala rasul sl lay slam almuslimu ahu lmuslim muslimku waa muslimka kale walaalkii laa yakuunu ma dhakro haddaan muslimiin nahay ma dhakri maysid ma khayaanaysid xooluhu khiyaanadu waa in ammaanada xoolaha iyo dhaqaalaha ku saabsan ee lagugu aaminay kalsoon ahaan lagugu dhiba aad aad khaainta aad wuxuun ka qaado aan lagu fasxiyo idan laguu siinin idan muslim baan ahay walaaln nahay haddana waan iskhaa'imaynana meesha kuma jirto buu nabigu leh alah isalaat wasalaam walaa yakdibhu ma beeniyo war buu kuu sheega ruux muslima oodan ku ogeyn wax jarxiyo dhaawaca cadaaladiisa waa inaad ka rumaysato muslimu run sheeg bay dheen soomaali muslimu run oga qaado muslimku inuu run sheego adna waa inaad u rumayso walaa yakdibhu ma beeniyo ama uma been sheego labadu waa la sheega waruu kuu sheego dhabana ha ku beenin aduguna been ha u sheegin sidaasaa muslim lagu yaqaanaa hadaad ka shakido waxaa beenina iskaga aamus ka gaabso farqi baa u dhexeeya been baad sheegaysaayo masaas waynu arki doonnaa gobannimo wey masaas bal waynu eegi doonnaa beentaa weeye waa hawl aad u qallafsan adoon wax caddayna u haynin waa dhaqan xum adaa la iskaga ilaaliya walaa yakhduluhu garabkiisa kama baxo walaa ydulu kama garabaxo ooma hiilin waaye khudlaanku waa cadam الnusra inaad u hiilin weydo walaa yuslimihun hore waa maxay waa cadam اlicaana way kala duwan yihiin hiilo waa markay hawl dagaal iyo ay ku saabsan tahay cadow in la iska caabiyo bay timaadaa toorana waa markaad ruuxa muslimka dhib oga tagto dhib ogagama haysata oga tagi maysid kaga tegi maysid ku sii dayn maysid laan ku sii dayn waad la wuxuu qaadi waaya waad la qaadaysa walaa uma hiilin waayo haddaan muslimiin nahay waa inaan isku far noqonno oo isu hiilinno laisu dhinto kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun ruux kastoo muslima muslim kale dhammaantii xaaraan buu ka yahay mamnuuc bay tahay maalkiisa naftiisa sharaftiisa wax asaa ku saabsan inaad ku xadgudubto nabig wuxuu uhi cirduhu sharaftiisa xaaraanka inaad ku xadgudubto wa maaluhu hantidiisa xaaraanka inaad ku xadgudubto wa damuhu dhiiggiisa dhiiggiisana waa kaha inaad ku xadgudubto attaqwa nabig wuxuu hi intaasoo dhan maxaa ilaalinaya u fiirsa muxuu nabig meesha u keenaya waxaa keenaya ruuxa muslimkaa dhiiggiisa inaad iska dhowrto ood maalkiisa ilaaliso oo sharaftiisa aadan ku xadgudbin waa cabsida qalbigaada ku jirta afkabaarkiisa hawshu ma aha ataqwa alla kacabsigu keenaya in xuquuqda aad ilaaliso haahuna nabigu halkan ay ku jirtaa qalbiga halkan wey fainaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur bixasbi mri'in min ashari ruuxa shar waxaa oogu filan bixasbi mri'in ay bikaafi lmari yakfi lmar'a bay ka dhigan tahay ruuxa biniaadamka shar waxa oogu filan oo shar ku deeqa iyo dhibaato iyo dembi an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu xaqiro quursado daraabo liido intaasa dembi kugu filanba hadduu u fiirso walaalka markaat walaalaha hebel mada dhalataa ma dhacaysa inaad xurmaysamo inaad quursato hooyadan kay dhashay ama aabbaha uu dhalay haddaadan waxba taraynin waad qadarinaysa marnaba dhici maysa inaad asaga xaqirto haddaad xaqirto maxaa imanaya hmm. adna waad xaqiran tahay de ila isku meel baad marka asagoo quursato aduguna abtirkaadi baad quursatay nasabkaadi waa idin dhammaato kulligii waa isla dumaysaan marka waad ilaalinaysaa waad aldhaalici waad dhoodhoobi walaalnimada islaamka marka ka xoog badana waxaa weye ruuxa muslimka inaadan xaqirin oodan quursanin farqi baa u dhexeeya inaad farto khayrka ruuxa farto ood xumaha ka reebto ood xaqi ilaahay u istaagto iyo quursiga xadgudubka way kala duwan yihiin rawahu tirmidi baa xadiidka wariyey wa qaala wuxuu uhi xadiiun xasan waana sidaas wey xadiid saxiixa wey wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala can qaala rasul la sl lay slam qaala qaala rasul la sl lay slam laa taxaasaduu hasxasdina xasadku waa maxay niyada geliso ama aad rajayso ama aad jeclaato hebel nicmada iyo wanaaggu haysta in laga qaado laga shubo adiga lagugu soo wareejiyo ama laga daadiyo kaasaa xasad la yidhahda waa marad bashari ah oo aad u xun wey liita maradu lmunaafiqiin weeye waa maradu fircawn waa maradu ibliis waa maradu qaabiil ibni aadam waa maradka oogu xun waa awalu usiya bihi اllah waa dembiga u horreya lagu caasiyo xasadku marka halis wey laa taxaasadu haysxasdina ninkii nicmo ilaahaysii ilah u kordhi annaguna iyadu kaallow nasii dhaha kama shaa bannaanoo khibtaa bannaanee xasadku lama ogolo walaa tanaajashuu ha isfallisina najashuu macaano badan baa lagu sheegaay inuu macno khaasa ah yahay oo kii beeca ayaa loo badan yahay ha isfallisinoo badeecada qiimaheeda ha kordhinna adoon dan ka lahay marka wax la naadinayay kamya sir kamya gul sooma taqaanaan meelaha wax laga naadiyo kuwaa soo istaagay anaa boqol idhi boqol iyo toban baan idhi kuwaa dhimaya boqol iyo konton baan idhi laba boqol baa nidhisay u socoto an boqol markay neefku gaadho meel adag yuu siibanaya shaa soo cabbaya beentii wey shaa uma socdo wuxuu rabaa adig inuu foosada kugu sii daayo ay kugu go'do marka waa waa in badeecadii qiimaheeda aad kordhiso adoon rabin inaad gadato idayaa dhibtood ku kordhisay ruuxii muslimkaa ee mushtariga ah baad ku kordhisay xaqdaro may nabigu diidan waxay keenaysaa cudad iyo iskudhicid bay keeni adduunyadu marba hadday keento muslimiintu inay isdhibsadaanna adduunyo barakaysanba maaha waa adduunya shaydaan muslimiintu waxaa la doonayaa inay isjeclaadaan khilaafka ku saabsan dhaqaalaha iyo ikhtisaadkuna wuxuu keenaa inay isnacaan waa kii wadaadkii arkay laba nin oo isqoroqoraysan ismaxaban isdhunka wuxuu lexshaha dhex marin waxaa isku dhunkanaysaa eed abad isu gelaysaan waxaa wey laxjecelo ayaadan dhex marin buui alla yaa oole iskuu kiidhiiba buui asnacdaane waa saas wadaaduusay u fiican yihin xertu u wada socoto xoogu dugsi isku qabanayaan xoogu shilmay isku qabanayaan waa kala dhimanayaan kadib wuu diimaynaya wuu sharcigaranaya qadiicadiis iyo xadgudubkoo meel wuxuu la geli hebel waa salaadda kuma fiicno oo isha ma laabo oo wuu been badan yahay wuxuu reedaya qiil buu u raadinhayaa ka bilowday koobka shaha ay dugsiga ka bilowday kuwan hadda guryaha dhistay ama ganacsatasama wax isu dhexeeya adduunya meesha soo gashae dagaal wanaga soo maray rabiica kacb bnu rabiica alaslami iyo sayidina abubakar wixii dhex maray wax yar markay timaado baashu waa aafo marka najashku wuxuu keenayaa mushtarig iyo baaci inay dadka suuqa ku jira ay cuqad isu qaadaan ay kala dhintaan salaanta kala qaadi waayaan waxay keeni hadhow aan lasu helin meydka aan la wada xabaalanin aan la israacin aan laisku tukanin aafadaasay baashu keenaysa walaa tabaaqaduu ha isu caroonnina culum waxay leeyihiin khaatira kugu imanaysa asbaabtii cadhada marka la helana si toosay qalbigeeda u weeraraysa mana awoodi kartid waalqaacidatu fi lusul waa maxay ana الtakliifa laa yatacalaqu ila bimuktasabin ana الtakliifa laa yatacallaqu ila bimuktasabin shayga lagu ummadda la saarayo ee leeyahay ka fogaada ama sameeya waa inuu yahay shay aanu awoodno oo ikhtiyaarkanu ku tacalluqi karo oon samayn karo on ka tegi karo idan nabigu muxuu leeyahay mar laa tabaaqadu cadha wax layska kari kara maa nabig wuxuu ujeeda dhaheen waxaa loo awulayaa asbaabta keenaysa cadhada ka fogaada waxyaabaha keenaa isu cadhootaan ood isgoysaan ka fogaada mataa warada takliifu bihayri muktasabin surifa ilaa amarta asababi baa loo awlaya haddaad aragta buu idhi ku farhaya shay aan awooddeenna ka baxsan ama shaaricoo ku faraya hay awoodda xagga daahirka kore waxaa loo jeedaa waxa ka dhalo doonee amarada ah ama waxaa loo jeedaa asbaabta keenaysa walaa takhudkum bihima ra'fatun fii diin qolyihii la karbaashayey ee xaduurzana laga oogna ilahay wuxuu yaan loo danqanin danqashadu iyo ra'fadu waa shay khariisa fitriya bashariya inagu ma kontaroolo maxaa loo jeedaa ayadaas yaysan keenin inaad xadkii ilaahay dayacdaan ama aad ka tagtaan waa ilaa amaratihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimiun baa ilaahay yidhi ha dhimanina idinkoon minaga awoodna haddii odaygii reemiyiga ahaa ee wadaad qabri taagan ummad waanahi soo maray ninkii galab khamiisa go'a oo habeen jamcaha qabriga u hoyda cadaabulqabriguu ka badbaadaa haa waasaan maaganahay buui waasaan maaganahay muxuu maaganya inaan khamiis aan naf baxo habeen jamca u hoydo qabriga maad isaga awooda ilaahina meeshan wuxuu leeyahay ha idinkoon muslimiin ahayn ma baa awoodo islaam ku dhinto maxaa loo jeedaa la imaada asbaabta keenaysa xusn khaatima la imaada asbaabta keenaysa inaad islaam ku dhimataan ood khaatimo wanaas ku dhimataan marka mataa warada takliifu bigayri muktasabin surifa ilaa amaratihi aw ilaa sababihi nafs shay wey nafs shay walaa tadaabaruu dhabarkaa isku duwina manaxdada qadaadka waa kinaaya can اtaqaaطuc ha isgoynina w ha kala dhimanina walaa yabic bacdukum barhkiiyuusan iibinin calaa bayci bacdin barhkada iibkii ka dulgaynin qolihii ah, suuqa keenay sayidda xoolaha keenay anaa waxaan ninbaa hebelow iga iibin neef meeqaad iga siinaysaa boqol anoo neefkii hayaa la soo orda war anaa sagaashan kaa siinaya hoo qada neefko sagaashan ay isii hadda waxaa isfallisahaya qolihii badeecada watay xoolaha watay aniga gado aniga qolyaha caanuladii waxay samay somaar iyo dhakuun dharka iibiye isgarab ordaaya mid baa dhihi shaar ka iibsatid kaa dhihi anaa anaa konton muxuu boqol konton aa kaa siinay walaa yabic bacdukum barhkiinyuusan ku dul iibsanin calaa bayci bacdi barh kale beecii badeecada mushtariga baa inay ka kala baxahayaan adugu ha ka dulgeynin sug ha dhexgelin raggu ha kala baxeen kadib adu markaa waxaad iibso wakunuu ahaada nabigu u fiirso wuxuu idhi taxaasudka iyo tanaajuska iyo tabaaqudka iyo tadaaburku iyo baycu bacdin calaa bacdin maxay keenayaan inaan walaa noqon weyna keenaya inaan kala go'no inaan kala dhimanno inaanu isnacnay keenaysa wakunuu ahaada cibaad allahi ikhwaana walaalay ilaahayow ahaada walaalo oo addoomma ilah walaa noqdo oo ka fogaada waxyaabaha keenaya walaalnimada inay dhaawacanto ooy kow ka tahay baycu bacdin calaa bacdin tadaaburka tanaajuska iyo tabaaqudka iyo taxasudka almuslim akhulmuslimi laa yaldimu ma dulmiyo walaa yakhdul uma hiilin waayo walaa yaxqirhu ma quursado attaqwa haahuna cabsidu halkan ay ku jirta wayashiiru ilaa sadrihi laatus nabigu tilmaamay markuu sidaa lahaa aa maratin saddex jeer bixasbi mir'in min ashari ruux shar waxaa oogu filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu quursado ama uu daraabo ama uu liido kul muslimi cal muslimi xaraamu damhu wmaal wcirdu rawahu muslim annajashu waxaa wey min xayu اlua an yaziida inuu kordhiyo fii amani silcatin badeeca lacagteed buu korinayaa taasoo yunaada calayha la naadinayo fi suuqi suuqa laga naadinayo wanaxwigii meela lamid ah ila meelahan suuqa mararka qaarkood wax lagu kala iibsadaay walaa raqbata lahu ay lilmuziid ninka wax kordhinaya dan kama laha fii shara inuu badeecada iibsado bal yaqsud wuxuu u an yagura inuu kadiyo oo uu dago khayrahu hayrkii wa hada xaraamun shaygaasna ma bannaano inaad ruuxa muslimka kadiso oo dhagarto man hashana falaysa mina xadiidka axmed waad garanaysa saxiixa xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi ruuxa muslimka maalkiisu wuxuu la xaq yahay dhiiggiisa ruuxu muslim oo maalkiisa ku xadgudubtay wuxuu la mid yahay adoo dhiiggiisi daadiyey hadda waa la fududaystay maalka in dhaco oo xuquuqda muslimiinta lagu tunto oo xoolahoodii lagu takrifalo waa layska banaysanaya hadda waxaa ugu dararoo banaysta oo ku xadgudba qolyaha guryaha dhisa ma guri baa la soo helayaa naqshad baa banaanka lagu soo dhajin xafiis baa la furan waa tegi waxaa lu guri wuxuu leeyahay laba wiish hay wuxuu leeyahay jaranjaro haddii aad u baahda inaad aad lugaynayso waasac oo jiifta ah. wuxuu leeyahay kan wuxuu leeyahay kan wuxuu leeyahay masaajid wuxuu leeyahay meel lagu ciyaaro wuxuu leeyahay meel carruurta ku burdoodamaan wuxuu leeyahay meel duqaydu ku kabdhoodaan alaab baa la sii daynaya ceel buu leeyahay wax yarood yaa allahu yaa ummata ku keentay yaad meeshii geynaysaa maagida maxaa dhici hal wiish ataa ma laha wiishkooba la awdahayaaba waaba la xidi shubbaaba la gelinaya meesha wixii la sheego dhan waxba kama jiraan xoolii muslimiinta awe xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi mid ardaaloo muslim ku xadgudbayna dhiiggiisi dhiig yacab wey waa khaa'in asaguna maanta muxuu cunahayaa intii ree singalmaad horta ay ka keentay yurub iyo galbeed asaga afka mariyey xeertu intay soo ururayeen asagaa afka mariyey duqaydu intay ururiyeen asagaa ku tegey khayaano iyo dhagar iyo guri beena iyo dhul aan waxba ka jirin xuquuqunaas iska ilaaliya xuquuquunnaas iska ilaaliya waxaad meella u gaari la'adihiin waxaad bannaysateen xurumaadka oo dhan ku tumateen markaas weliba isla qumantihiin toban guri buu dhisay hal guri oo si daacad ku dhiso ummadda uusan ku qaabinna ma jiro hadhow al hebel waa saaxib salaad wey saaxib salaad maalinka todobajus buu akhriyaa cumradii sanadkan shan goor buu cumraystaa xajkana wuu ku cishcishadaa hawlahaas ma anfacahayaan xuquuqu nas baa ka daran ilaahay wuxuu ugu jecel yahay nin dar ilaahay loo dilo jidkii ilaahay ku dhintay oo halkaa ku shiiday waxaa loo cafin waayey koo biyo xaqdarra ku qaatay xuquuqu naas ka ilaaliya ninka jamaacada ku liita ee salaada gadaal ka soo gaadha ee gelabgelabka xaqu naasna iska ilahay idinka qiimo badan biitifaaqi muslimiin biitifaaqi muslimiin xuquuqu naaska la fudaysanaya aad iskaga ilaaliya ganacsi baan bilaabaya intaad maqasho ood farag tiraahdo ood bakaaraha gashe iyo islii ummadda xaqeeda ha ku tumanin aad hawshaa iskaga ilaaliya atadaaburu waxaa waa an yucrida watadaaburu cafwan waxaa waa an yucrida inuu ka jeedsado can اlinsaani ruux uu ka jeedsado wayahjurahu uu gooyo uu ka fogaado wayajcalu ka yeelo kashay aladii wara'a adahri waddubur ood ka yeesho ruu shay dhabarkaada ka dambeeya ama xaggaada dambe jira waa kinaayaala isgoyni wey nabigu wuxuu ujeedaa ka fogaada waxyaabaha keenaya isgoynta wa can anas bn radi allahu tacaala can can nbi sal slm qaala subanu wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum midkiin la rumayn maayo iimaan buuxo dhammaystiran xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii la jeclaado maa yuxibu lnafsi wux nafta la jecel yahay waxaad la jecesha inaan lagu khaa'imin inaan lagu dhakrin in aan xumaan lagugu samaynin inaan lagugu xadgudbin naftaada maalkaada sharaftaada an wax laga sheegin aduguna sidaa walaalkaa kula dhaqan waxaad jecesha in dhaqmo aduguna ku dhaqan dhibkiina waxaa weeye ad jamacta bilaa cilmin walaa adab intiha mulukigu ahlaaq almajaanida warkeedoo kale w sankaad ku socda nin weynoo sharabla ismooda adagana waxaad ku dhaqmaysaa laqad jamacta wuxuu idhi bilaa cilmin walaa adabin tiha almuluki wa akhlaaq almajaaniin cilmi la'aan iyo akhlaaq la'aan iyo adab la'aanba waxaa isu keentay buu idhi kibirkii isla weyninkii iyo dhaqankii dadka waalan oo kale isku meel mayay galaan boqornimo iyo waalle isku meel ma galaan waxa maanta socdo wey marka hawsha aadaa la iskaga ilahay muttafaqun caleyh wallah subxana wa tacala aclam